bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo ahaynay kitaabu nikaax min matni algaayati wاltaqriib wuxuu yidhi walaa yajuusu an yusarixa bikhidbati muctadatin siay u kala horeeyaan owliyada ayuu ka soo sheekeeyey oo dadka nikaaxa tawallinaayo aabbaha iyo awowga aabbaha ugu horreeyey uma awowga aabbaha dhalay uma alakhu lilabi waalummi akh shaqiiqa akh liab abaa ku xigay uma bnu اlakhi lilabi wاlummi uma bnu اlakhi lilabi uma alcamu uma bnuhu calaa hada اtartiib ayuu yidhi haddii la waayana casabaadkii almowla almuctiq haddii isaga laftirkiisa la waayana casabadiisa uma alxaakim ayb dadna marka nasab ayay weli ku yihiin dadna oo wilaayo khaas ay haystaan kuwana walaayadoodu waa caam xaakimka oo kale ayib haddii la waayo marka weligii laakiin uu nool yahay la waayo wilaayada waxay u wareegaysaa ayaan dhahnay xaakimka ayb oo haddii la waayo weligeedii xaakimkay u wareegaysa haddii weligii aqrabka uu dhinto laakiin kii ku xigay baa booskiisa haddana soo istaagayo walaa yajuusu marka wuxuu leeyahay ma bannaana an yusarixa inuu caddeeyo oo uu yacnii wax cad uu ka dhigo bikhidbati muctadatin mid ciddo tirsanayso doonisteeda inuu caddeeyo oo uu qayaxo ma aha oo uma bannaana wayajuusu waxaa bannaan an yucarida inuu sarbeebo lahaa iyada inuu sarbeebo <coughs> yaa bannaan ayb wayankixahaa uu nikaaxsado bacda inqidaa'i ciddatihaa ciddadeeda markay go'do ka gadaale ciddadeeda go'itaankeeda kadib markaas ayb halkan marka khidbadiiba wax ka galay khidbada marka waxaan la dooni karin oo aan nikaax lagu dooni karin naag ciddo ku jirto ayuu leeyahay in loo caddeeyo oo sariix looga dhigo sarbeebtuna waa bannaan tahay buu yidhi ciddadku marka laba nooc waa ciddada naagta ay tirsanayso hadday tahay ciddatulwafaah waa laga dhintay afartii bil-iyo tobankii bay ku jirtaa ama waa cidda min dalaaqin baa'in dalaaq baa'in ah oo noqod aan lahayn oo rajco aan lahayn ayaa naagtii maalan la furay oy ku maqan tahay kuwaas iyagu marka waa kuwa uu sheegayo in intay ciddada ku jiraan loo caddeeyo ma bannaana kinaayadu soo bannaan tahay sarbeebta ayib kuwa laakiin dhalaaq rajci ah ku maqan laa tasriixan walaa kinaayatan labadaba ma bannaana nacam in loo sarbeebana maaha in loo caddeeyana ma bannaana iskaba dhaaf iyada taa sababkuna waxay tahay naagta marka ay ku jirto dhalaaq rajci ah ay ku maqan tahay ninkeeda uga maqan tahay fii xukmi zawjati waay naag xukunkeeday leedahay oo haddii ninka uu dhinto iyadoo ciddadii ku maqan waa dhexlaysaa iyada hadday dhimato asagii waa dhaxlaya weli zawjinimadii waa taagan tahay xiriirkii bis unbaa go'ay ayb oo ilaa uu ka rajciyaysto uunan eh, jimaac iyo waxaas iyo istimtaac uusan la soo aadi karin bis intii kale axkaamtii xaasnimada weli waa baaqi ayb oo iyada walaasheed ma guursan karo naagtii haddii uu furo oo ciddo dhalaaq rajciya ay ku maqan tahay inta ciddadaas ay socoto naag iyada la dhalatayoo walaasheeda ma guursan karo nin laba isla dhalatay qabo isla noqona hadhow ayb hadday afar ahaayeen naagaha uu qabo mid uu furana <clears throat> intay ciddada ku jirta mid kale ma soo guursan kara maxaa yeele weli tan baa zawjo ah xaas ah nin shan naag qabow noqonayaa markaas ayb marka weli fii xukmi zawjay ku jirtaa naagta dalaaqa rajciga ku maqan iyada marka naag la furay oo ninkeedu soo ceshan karo ciddada intay ku jirta laa tasriixan walaa kinaayatan midna uma bannaano ayb ee midda uu leeyahay ma loo cadday karo laakiin waa loo sarbeebi karaa waa midda dalaaq aan noqod lahayn ku maqan waay saddexdii baa ku dhammaatay oo ninkan kuma noqon karo ama sida kaleba wuxuu yeelay waaba ka dhintayba naagtii naag laga dhintay waay marka noqod ma jiraayo dabcan taasoo kale marka inuu u sarbeebo waa leeyahay inuu u qayaxana waa la diiday asalkana qur-aanka ilaahay baa caddaynaya walaa junaaxa calaykum fima caradtum bihi min khidbati الnisaa'i aw aknantum fii anfusikum calima allahu anakum satadkuruunahunna walaa yajuusu ma bannaana midda kale marka rajciyada ku jirtana sababka looga bixiyo waa sababkaas waaba naag la qabo waay weli iyada intay ciddadaas ku jirtaba walaa yajuusu ma bannaano an yusarixa in uu caddeeyo ninkii bikhidbati muctadatin naag ciddo tirsanayso <clears throat> doonisteeda inuu qayaxo uu caddeeya uma bannaana wayajuusu waxaa bannaan an yucarida inuu sarbeebe lahaa iyadoo u sarbeebo oo nikaaxii oo u sarbeebo ayib sarbeeb iyo wax markaas yacnii aan wax cad ahayn laakiin qofka yacni caaqilkaa u fahmi karo wayankixahaa wa an yankixahaa inuu guursadaa u bannaan bacda inqidaa'i ciddatihaa ciddadeeda markay go'do kadib hadda ha iska sii sarbeebo markay dhammaato ciddada kadibaa ah, laakiin caqadka iyo guurka ou dhacayaa ayb waxaa kaloo aan bannaanayn in la doono naag la doontay oo nin u doonan ayb oo xadiidka nebigana wuxuu ahaa walaa yakhdub calaa khidbati akhiihi walaalkiis doonistiisa iyuusan ku kordoonin macnaheeda iyada taas laftirkeeda waa haddii la aqbalo waa isaga naagtii ninkii waa heshiiyeen waxay ku aqbashay waa is aqbaleen keliya uun markaas waxaa dhiman wixii kaleo ka dambeeyo guurka iyo ku saabsanaa midda noocaasoo kalea nin kale inuu ka kor dhaco oo uu guur ka raadiyo ma bannaana ayb laakiin mid aan ogolaasho iyo diidmo midna aan la siinin oo uu naagtii uun guur u bandhigtay bis waa ku ogolah iyo kuma ogolin midna aan la dhihin nin kalena waa u bannaan tahay booskaasna aan ayb boos kuu xiran adiga maaha marka khidbadana alkhidbatu calaa khidbati akhiihina saasaa loo fahmaa marka maxaa yeeley nebiga sala allahu alayh waali wasalam waxaa u yimaadeen faatima binti qays baa u timid markaas waxay tidhi mucaawiya iyo abujahmi ayaa isoo abujahmin iyo mucaawiya ayaa isoo dooneen ina abaajahmin oo mucaawiyata khaabaanii marka nebiga ma dhihin labadooda kee horreeyey midkii horreeyey kan dambe wixiis waxba kama jiraan ma dhihin maadaama iyada aysa ogolaasho siinin midkoodna labadan doonis waa isku kor socon kartaa laakiin hadday ogolaasho qof siiso qof kale maya mama soo geli karo wاnisaau calaa darbayni wاnisaau naagihiina calaa darbayni laba nooc bay ahaadeen hayibaatun kuwa garoob ah wa abkaarun iyo kuwa bikaarooyin ah oo gabdha ah yan falbikru bikradii yajuuzu lilabi aabbihi waxaa u bannaan iyo waljaddi awowgii waxaa u bannaan ijbaaruhaa inuu qasbo cala nikaaxi nikaax uu ku dirqiyaa u bannaan midda bikradae gabadha ah ayb wuxuu leeyahay marka mid qaangaara oo gabar ah aabbaha iyo awowga labadaas wilaayatulijbaar kuwaas iyagu marka wilaayatulijbaar bay leeyihiin ayb wilaayat lijbaar ayaa iyagu markaas ay qabaan oo ay leeyihiin waa sida marka madhabku uu qabaa sidaas laakiin sida xooga badan oo axaadiista marka la fiiriya ku xooga badan ama bikra ha ahaato mar hadday qaangaar tahay ama garoob ha ahaato inaan la qasbi karin ayb oo xadiis baa soo arooray gabar in aabaheed uu qasbay nin siiyey nebiga u timid oo markaa nebiga khiyaar uu siiyey hadday doonto inay nikaax ku sii jirto hadday doontana ay baabi'iso fasakhda ayb gabadhaa marka shaaficiyadu waxay leeyihiin garoobay ahayd ma ahayn gabar laakiin riwaayaadka qaar baa inay gabar tahay xataa kuwa sheegayaa jiro marka laba waaqaca inay yihiin baa dhici karto oo marna ay garoob ahayd qofkii idinla-aanta la mehriyey marna gabar ay ahayd laba xaaladoo kala duwan labadana khiyaar la siiyey ayb xadiidkana abu daawuud baaba warinaya midka inay gabarba ahayd wa kaanat jaariyatan dikran ayb kaa marka iyaga wax kaleay ku cileeyaan laakiin sida xooga badan waa saxiix ayb sidaa darteed marka ijbaar ma jiro ayb hadday marba qof rashiidad ay tahay oo aqaangaar ay tahay oo awow walaa aabba midna ijbaar ma laha ayb hadduu marka ijbaar dhaco oo la qasbo gabadhii iyada nikaax waa ansaxayaa khiyaaray laakiin leedahay hadday doontana waa ka tegi kartaa oo fasakhi kartaa hadday doontana sidiisa ugu socon karaa ayb keliya un waxaa kala duwan nooca idinka sida loo qaadanayo gabdhaha bikraha hadday gabadhu ay tahay hadday iska aamusto waa idintay markaas garoobna waxaa laga rabaa amar rasmi oo sariixa ah, albikratu tustaadan waahayibu tustamar ayb athayibu tustamar garoobka waxaa laga qaata amar maku guuriyaa haa i guuri gabadhana waxaa weeyaan nebigu wuxuu leeyahay walbikru tusta'dan gabadha walbikratu tusta'dan idinaa la weydiistaa wa idinuhaa sumaatuhaa idinkeedana aamusideeda wa hadday iska aamusto iyada waa la guurinaa haddii aynan aamusinoo waa rabaa ay dhahdana kaba sii daran banaan garoobku laa yajuusu ma bannaana taswiijuhaa in la guuriyo ilaa bacda buluuqihaa yacnii ilaa bacda buluuqihaa mooyaane buluuqeeda kadib un maahane wa iyo idinkeeda kadib maahane mahangaar idin ka bacdi idinkaasna marka waa nudqan inuu ahaado laa sukuutan aamusitaan maya waa dhawaaq inuu ahaado halkan marka qaladay ka fahmaan dad badan oo caamada ka mida marka waxay isleeyihiin garoobku welibay eh, yani weli uma baahna marka la leeyahay eh, wahayibu laa yajuusu taswiijuha ilaa bacda buluuqiha waidniha ama xadiidka dhahayo wathayibu tusta'mar garoobku amar baa laga qaataa amaraa la weydiistaa ayay waxay u fahmayaan garoob inaysan wax weliga u baahnayn gabadha keliya ay weliga u baahan tahay wax soomaalida dhexdeeda shaa'ic ku noqdayna waay saxna ma aha gabarh iyo garoob labadaba weli la-aan lama mehri karo oo wax ma yani taas ma bannaano ayb faslun fii muxaramaati الnikaaxi wa muhbitaati اlkhiyaari fiihi halkan wuxuu gelayaa marka nikaaxa waxyaabaha muxaramaatu nikaax oo nikaaxa xaaraanta ah oo <coughs> qofka ka xaaraanta ah iyo waxyaabaha qofka ninka ama naagta khiyaarka u sugo <clears throat> oo khiyaarka markaa u keenayo halkan marka baab dhan fasal muhiima ah waaye wuxuuna uga hadlaa taxriimka waxyaabaha nikaaxa inuu xaaraanta noqdo keeno taxriimka labaa loo qaybiyaa marka la qaacideynayo taxriim mu'abada iyo taxriim hayru mu'abad ah mu'abad iyo hayru mu'abadaa loo qaybiyaa mid weligaa xaaraanuu kaa yahay midna hayru mu'abad maahanoo weligaa ma ahan xaaraantiisu ayb taxriimka marka mu'abadka ah waa midka ku yimaado qaraabada hooyada gabadhaadii aad dhashay habaryartaa hooyadaa la dhalatay eeddada aabbaha la dhalatay ma guursan kartid waa nasab ahaanay xaaraan kaaga noqdeen nikaaxooda wa imaa liridaacin nuugmo qofkii gabadhii kula nuugtay naagtii iyadii ku nuujisay markaas ayib iyada usuusheedii naagtii ku nuujisay kuwii nuujiya hooyooyin camal ay noqonayaan gabar hadday tahay waxa wax nuugayna ninka caanaha iska lahaa oo sababta u ahaa caanaha waa aabbaheedoo kale waay nimanka la dhashay ninkaas adeeradeedoo kale waay radaaci iyo nasabkii isku jimay adiga nacam ayb qaybna musaaharo ayay taxriim mu'abada ku noqdeen qaybta marka musaaharada waxaa weeyaan naagta adiga aad qabto hooyadeed xiditinimaa keen taxriimkaas keenay musaahara keentay weligaana ma guursan kartid caqadkayna ku xidhantaha naagta aad caqad ku qabato walow haddii la doono haba jimaacina hooyadeed ma guursan kartid ayb waa ummahaatu nisaa'ikum gabadha ay iyada dhasho ma guursan kartid iyadana mu'abad haddaa iyada u tagtay naagta adiga aad u tagtay eed jimaacday gabadheeda bis waa guur dambe dhex mari karo jimaaca shardi waa midkaas ayb warabaa'ibukum ullaatii fii xujuurikum min nisaa'ikum ullaatii dakhaltum bihinna kuwa aad u jimaacdeen diintaad iska guursata hore aa ka furto adoon u tegin gabadheeda waa guursan kartaa ayb taxriimka mu'abadka waxaa ka mida mulaacinada naagti waa lala licaantamay naagtaadii sidaa u qabtaa waxaa tidhi nin baa iisoo ka sinaysanayaan arkay markhaati ma haysid afar dhaaro shan dhaarood baa la dhaaranaya afar jeer baa ilaahay la markhaati eh, gashanaa marka shanaadna lacnadii alla korkiisu inay tahay hadduu been sheegayo iyadana afar marka shanaadna cara alla korkeeda inay tahay markaas marka furqaa dhacayso taxriim mu'abbadaa imaaday marka meeshaas ninka iyo naagtaa dib dambe isuma guursa karaan ayb taxriimka mu'abadka waa kaas licaankaa keeno musaaharaa keento nuugmaa keento waxaa keena nasab oo qaraabaa keento hayru mu'abadkana muxuu noqonayaa marka imaa lijamcin inuu ku yimaado hayru mu'abadka midka aan abad ahayn taxriimka aan mu'abadka ahayn waxaa keeni kara jamcin gabar baa qabtaa walaasheed ma guursan kartid lama guursan kartid habaryarteed ma guursan kartid eeddadeed sidoo kale laakiin taxriimkan waa mu'abbad middaan haddaa furto ciddadeeda dhammaato waa guursan kartaa eeddadeed walaasheed waa guursan kartaa hadday iyadii dhimataba walaasheed waa guursan kartaamu'abbad maaha marka midkaan oo kale midka noocaan oo kalea marka waa midka yacnii haweentu adhow marka la yidhaaha safar inay u baxday u baahan tahay maxramay u baahan tahay marka laleeyahy kuwaan maxaarim ma noqonayaan kuwa marka maxaarimta rasmiga ah waa kuwa abad xaaraan uga ayb imaa lijamcin kow wa imaa liistiifaa'i cadadi alaaq cadadkii alaaqii baa oofsamay oo la dhammeeyey dalqadii saddexaadaa naagtii ku dhacday waa muxaram ma guursan kartid xaaraanay kaa tahay muabad miya mase waa hayru muabad waa hayru muabad haddii nin kala guursado oo ay haddana uu soo furo ciddada dhammaysata waa guursan kartaa adiga nikaax jadiida ayb hadiiba nin soo maro ayb wa imaa liriqin addoonnimada inay xaaraan noqotaba ayb addoonnimada isaga waa taxriim mu'abada waa hadday ka baxdo addoonnimadii ama adigii baaba lagaa waayey ayaa lagaa shuruudii waxaa lagaa adweysay xor lagu guursan jiray addoon waa guursan kartaa soo maaha taxriim oo xayiran waa muddo un ayb wa likufrin ama gaalnimayba xaaraan kaaga tahay waa mushrikad ma guursan kartid taxriimkaas muabad miya maya waa iska soo islaami kartaa iyadana isaga dhegan marka mar walba ku taagan maaha ama cadadkii sharciga ayaa dhammaaday afar xaru baa lagu ogolay afartii waa haysaa nikaax mid shanaad ah xaaraan waayo taxriimkiisuna waa hayr mu'abad oo haddaa mid iska sii dayso ciddadeedii dhammaysatato middan kale waa kuu xalaal oo waa kuu mubaax inaad guursatid ayb wa imaa linikaaxin nikaax inay xaaraan kaaga noqoto naagta naag la qaba ma guursan kartid haddii laakiin lasoo furo oo guursan karta ciddada dhammaato hayru mu'abad waayo taxriimkeeda ayb wa imaa liciddatin cidday ku jirtaa ayb cidda ayay ku jirtaa iyaduna waa sidoo kale marka nikaax taxriimku marka mu'abad hayru mu'abadu u qaybsamaa dhinac kale marka laga fiiriyo taxriimku wuxuu u qaybsamaa daari iyo hayru daari taxriim soo darriyey iyo midaan soo darinin taxriimka daari ah waa maxayne waa ridaaca iyo musaaharada waa wax iyaga yimid waay oo soo darriyey midka hayru daari ana waa hooyada iyo gabadhaadii iyo kale waay walaasha iyo hayru daari waa midkaas wax soo darriyey ma aha oo wakhti yimid maahane waa wax adiga kula socdo mar walbo ayb taxriimkii marka waa kaasaa faslun walmuxaramaatu kuwa la xarimay naagaha la xarimay oo ninkii guurkoodii laga xarimay binnasi nas lagu xarimay arbaca casharata afariyo toban sabcun toddoba binasabi bay xaaraam ku yihiin nasab wahunna kuwaasi alummu hooyadii waay wain calad haba sarrayso haba sarrayso muxuu ka wadaa hooyadii hooyadii dhashay tiisii sii dhashay kulligaa xaaraam waa hooyo oo kale un um. yeeyadaa hooyadaayoo kale un um. walbintu gabadhii wain safalad haba hoosayso ayb gabadhaadii tii ay dhashay tii ay sii dhashay ayb walukhtu walaashii waalkhaalatu habaryartii waalcammatu eeddadii wa bintulakhi walaalkii gabadhiisii waataad adiga adeerka u tahay wa bintuulkhti walaashii gabadheedii bintulukhti waa midda adiga a ah abtiga u tahay walaashaabaa dhashay wanataani labana biradaaci bay xaaraan ku yihiin nuugmo wahumaa alummu hooyadii weeyaan almurdicatu ee wax nuujinaysay waalukhtu iyo walaashii min aradaaci nuugmo walaal kugu ahayd naag markay tahay waxa laga hadlaayana waa un cagsiga u bedel un ayb booskii adiga hooyadii ku nuujisay gabadha maxaa u istaagaayo hooyadii iyada nuujisay ninka qabay oo caanaha sababta u ahaa xaaraanu ka yahay waa aabbaheedoo kale ilaa caanihii isagaa iska lehe ayb walaalkii iyada la nuugay waa walaalkeedoo kale ma guursan karo wahaakada wahnataani labana biradaaci nuug may xaaraan ku yihiin wahumaa alummu lmurdicatu hooyada wax nuujisay waaye walukhtu min aradaaci iyo walaasha nuugmada yacnii kugu walaal ah ayb waa arbacun afarna marka hooyadaan ku nuujisay adiga nuugmada hooyo kugu ah iyada hooyadeed hooyadaayoo kale u dhigantaa xaggaas ka sii soco marka wa arbacun afarna bilmusaaharati xiditinimo ay xaaraan ku noqdaan wahunna ummu zawjati waa naagta hooyadeed waa xaaskaagii hooyadeed waa warabiibatu iyada gabadheedii waa xaaskaagii gabarh wadato idaa dakala bilummi hadduu hooyadii dukhuulo ou jimaacay hadduu hooyadeed jimaacay marka waummahatukum allaatii ardo rabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allaatii dakhaltum bihinna waa hari waa qayd kaas isaga marka waxaa weeyaan waa qayd midka labaadee kale marka fii xujuurikum iyadu qayd maaha fii xujuurikum qayd ma aha ayb oo fii xujuurikumta waxaa la yidhaha waa qaydun kharaja mahraj alhaalib ayuu ka soo baxay laa mafhuuma lahu marka wa rabaa'ibukum xaasaskiinna gabdhahay dhaleen oo idinka aysan idin dhalin allaatii kuwaasoo fii xujuurikum idinka tarbiyadiinna iyo gurigiinna joogo guri joogu marka shardi maaha haddee xaaskaagu gabar kale dhashay laakiin nin aabbaheedba oo iska korsanayo soo furay iyada oo adiga hooyadeed aa guursatay oo jimaac idin dhex maray waa ka xaaraan ma la dhahayo gurigeega kuma noola aniga ma noqonayso qaydkaasi jumhuur ahlilcilmi marka qaydka fii xujuurikum khaalib ahaana usoo soo baxayoo naag la furay ilmaha ay wadato ninka dib ka guursada unbaa sida badan koriyo marka waa iska wax haalib a ah maahan haddii la waaye mafhuumaa laga dhalinaya waa la guursan karaa macnaheeda maahan sidaanayb sida xooga badan laakiin fii allaatii dakhaltum bihinna waa qayd oo mafhuum leh isaga ayb wاrabiibatu rabiibadii idaa dakhala biاlummi hooyadii haddii uu jimaacay ou duquulay wa zawjatu اlabi aabbaha xaaskiisa aabbaha xaaskiisana ma guursan kartid walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min الnisaa'i ila ma qad salaf inahu kaana faaxishatan wamaqtan wasa'a sabiila wa zawjatu wiilkii gabadhiisiina xidatinimay xaaraan kaaga noqotay iyadana zawjat libni wiilkaaga gabadhuu dhalay ee gabadha uu qabo wiilkaaga tan uu qabo ayb xalaa'ilu abnaa'ikum aladiina min aslaabikum ayb marka min aslaabikum macnaha laga wadaa dahaw fahmin wiilka adiga aad dhashay waa la gartay kow sii dhalana gabadha uu qabo ma guursan kartaa wiilka awowga u tahay oo wiilkaagu uu dhalay maalan ama gabadhaada ha dhasha haddii la doonay ma isaga ma ma gabadha uu qabo ma guursan kartaa adiga maya min aslaabikumtaan ma laga wada dhabarkiina kan ka soo ee tooska ah u dhasheen maaha ee min aslaabikum waxaa loo keenay keliya in lagu saaro ilmihii kale oo aad tabanni adiga intaa korisay wiil ka dhigatay kuwaas aa meesha ka baxayan oo carabtu waxay lahaan jireen waagii hore qofka ay yacni gurigooda ku koro oo ayagu ay koriyaan ama ay xoreeyaan ee gurigooda iskaga koro cunug naagta uu guursado inaadan guursan karin sida wiilkaagoo kale naag ou qabo kale ka dhigan jireen marka kii daciga ahaayee la sheegtayee la diidaa marka waxalaa'ilu abnaa'ikum wiilashiinna xaasaskooda ay qabaan alladiina min aslaabikum kuwaasoo dhabarkiinni ka yimid macnaheedu marka waxay tahay eh, kuwii idinka aad dhasheen baa laga wadaa ama idinka toos u dhala ama waxaad dhasheen hasii dhalaane waxaa meesha ku baxay uun kuwii aydnan dhalin laakiin aa isku magacowdeen maalan nebiga sal lla slam zayd binu xaaria zayd binu muxamedaa la dhihi jiray isagaa lagu magacaabi jiray markay soo degtay udcuuhum liaabaa'ihim zayd binu xaaria la yidhi marka zayd ibnu muxamed waa go'day marka qofkii sidaas ahaa gabadha ou qabo makaa xaaraana makaa xaaraan aha hadduu soo furo walidaalika waa kii nebiga guursaday zaynab binti jaxsh markuu soo furay zayd ka bacdi falamaa qadaa zaydun minha wataran zawajnaakaha kuwaasna marka iyadu waa taas wawaaxidatun midna min jihati اljamci jamcin xaggeed bay xaaraan ku tahay wahiya ukhtu zawjati zawjada walaalkee walaasheed naagtaada walaasheed ma jamcin bay xaaraan ku tahay si kale xaaraan kuma aha waa intii qur-aanka sheegayba asagoo daba joogaan sunnada nebiga maxay ku dartay laakiin inaan la jamcin karin gabar iyo habaryarteed gabar iyo eedadeed ku dar iyadawalaa yajmacu bayna almar'ati ma kulmiyo haweentii iyo wacamatiha eedadeed walaa bayna almar'ati naagtii iyo waqaalatiha habaryarteedna ma kulmiyo ayb wayaxrumu min alradaaci nuugmadiina waxaa xaaraan ku noqda maabaa xaaraam ku ah yaxrumu ku xaaraama min annasab nasabka wixii xaaraan ku abaa ku xaaraam marka waxa nasabka ku xaaraama marka lasoo khulaaseeyo marka qaaciday kusoo khulaaseeyaan fuqahada qaacidadan marka si fiican u fiiri waxay yidhaahdaan yaxrumu cala arajuli horta fahm marka hore taada waxba dhiginba <clears throat> yaxrumu cala arajuli ninka waxaa xaaraam ka ah yaxrumu cala arajuli usuuluhu wa fusuuluhu wa fusuulu wali usuulihi wa أwalu faslin min kulli aslin bacda asli اlأwali ayb taasay kusoo koobaan marka yaxrumu cala arajuli ninka waxaa xaaraam ka ah uusan guursan karin usuuluhu dadki isaga dhalay usuushiisa marka waxay noqonayaan hooyadii iyo eedooyin iyo hooyadiis iyo ayeeyooyinkiis iyo kale ayb wa fusuuluhu baa ka xaaraam ah fusuushiina yaa waa kuwa isaga ka farcanmay gabadhiisa iyo waxay sii dhalaan ilmihiisa fusuul ayb usuulay fusuula haysataa soo maaha wa fusuulu awali usuulihi usuushiisa awalkooda waxay dhalaan wa fusuulu awali usuulihi usuushiisa awalkeeda usuushiisa hore ee koowaad asalkaaga koowaad faraciisana waa kaa xaaraam su-aal marka asalkaaga koowaad waxu dhala maxaa isu tihiin adiga walaalaha asalkaaga koowaad waa aabbaha iyo hooyadaa kow asalka koowaad ayaga waxay dhalaan maxay kuu noqonayaan marka walaalaa tihiin wa fusuulu awali usuulihi asalkaagii koowaad wixii ka farcan mayo ou dhalay waxaa marka asalkaagii koowaad ou dhalay waa adig walaalka walaashaa walaasha ayaa dhalayna aabbaha oo asalkaagii koowaada dhalay hooyadaabaa dhasho asalkaagii koowaad ama walaal kugu aabba ha noqdaan kugu hooye ha noqdaan labadaadii asal kii dhalaba adiga nacam ayb asalkaagii koowaad waxa uu dhalo fusuushiisa waa kaa xaaraam waa walaalaha kuwaas wa أwalu faslin min kulli aslin bacda asli اlأwali nacam wa awalu faslin faraca koowaad oo yaa dhalayna min kulli aslin asal kastaa bacda asli اlأwali asalka koowaad kadib ah asalkaaga koowaad yaa ku xigan may asalkaagii koowaad adiyaa ku xigo asalkaaga koowaad waa aabbahaa yaa ku xiga aabbahaana awowgaa yaa ku xigoayb awowgaa waxa ou dhalaasal awowgaaga marka faraciisa koowaad awowgaaga waxa ou dhala maxay adig ku yihiin adeeram awow kuu noqona aabbaha asalka ka dambeeya waa awowgaaye wuxuu dhalo faraciisa waa adeerkaa ama eedadaabay noqonansoma ama habaryartaa ama abtigaabuu noqonaaayb awowgii koowaad maahan ka tag awowgii labaadna wuxuu dhalo faraca ou dhalo adi maxay kuu noqonayaan awowayaalkaa oyeeyaalkaa leayb ma kuwaas marka ma guursa karti laakiin faraca fasalka labaad ka warran marka asalkaagii labaadoo awowgaagii wixii ou dhalay waxay sii dhaleen maxaa isu tihiin adayga ilma adeeraati guursan kartaa ma ku jiraan laguma soo derin marka qaacidada kuma soo derin naam qaacidadaas marka madaxa ku qabo waa sahlantaha marka muxaramaatu nasabka naam oo waxay leedahay marka qaacidada yaxrumu cala arajuli ninka waxaa ka xaaraam ah yaxrumu cala arajuli usuuluhu wa fusuuluhu yaxrumu cala arajuli usuuluhu wa fusuuluhu wa fusuulu wali usuulihi wa fusuulu awali usuulihi usuulkiisa awalkiisa hooyadiisa iyo aabbihiis waxay dhaleen ka carab walaalihiis waa ilaana wa fusuulu awali usuulihi ayb wa walu faslin wa walu faslin wa walu faslin min kulli aslin wa walu faslin min kulli aslin bacda asli اlأwal bacda asli اlأwal ayb yaxrumu calى الrajuli usuuluhu wa fusuuluhu wa fusuulu أwali usuulihi wa أwalu fasli min kuli asli bacda asli اlأwal ayb muxaramaadka marka waa ka qaacidada marka ayb marka maku wareeraysa haddaa sidaan u dabdisan ayb wa turaddu almar'atu naagtii waa la celiyaa bikhamsati cuyuubin shan ceeb ceebihii buu hadda soo galay marka cuyuubtu waxyaabaha sideedaba khiyaarku uu ku sugnaado oo labada qof ninka iyo naagta labaduba ay khiyaar u leeyihiin inay nikaaxa sii wadaan inaynan sii wadin saddex waxyaabood cuyuub ninkii ama naagtii midkoodaa ceeb ka soo baxday kow laba waxay tahay khulfu shardi shardi laysla galay ayaa laga baxay khiyaaruu keenaa kan saddexaad waa cidqi xorayn baa timid labadooda addoommay isla ahaayeen mid baa xoroobay xornimadu khiyaaray keenay marabariira markay xorowday addoonaa qabay iyada xoray noqotay khiyaaruu nebiga siiyey ma rabi bay tihi marka waa ka tagtay intuu u yimaada ninkaa muqiid ah, nebiga u yimaadou dhihi jiray iyo eh, rasuul ilaahi io shafeec markaasuu dhihi jiray ninkaagii ma rabtaa markaas iyaduna waxay leedahay rasuulka ilaahayow ma amar miya ah ee amrayso mase may inama ana shaaficun anu waa ergeeye unbaan ka ahay maan amarku haystaa ma jiro markaas waxay tihi laa xaajata lii fiihi wax dana kama lehin khiyaaray marka leedahay khiyaarka marka maxaa keeno cuyuub khulfu shardin cidqi saas marka hay waxyaaba khiyaarka keena cuyuubta cuyuub mushtaraka ah iyo cuyuub khaas ah bay u qaybsantaa cuyuubta mushtarakada ah waxaa weeyaan ninkay naagta waxay ku sheegaan bariska juudaamka iyo junuunka waali nini naag labada midkood doo waasho waa khiyaaraa jiro ayb judaam baris laakiin meeshaan cudurro lama xadidi karee hadda maanta cudurro bariska ka daranaaba jiraba juudaanka ka daran ma la dhahayo marka intaanay cudurrada ku kooban yihiin waxaa nas maaha ayb labadii qof midkood maalan hadduu ku dhaco cudurkan hadda aidiska hadduu ku dhaco in kale fasakh waa leeyahay la joog adigana ku dhimo cudurkaas ma suurtagal maaha saddexdaana la jooga ma la dhahayo cuyuubta noocan oo kaleana sideeda waxaa weeyaan qasadka culammadu waxay dhahaan alimaamu nawowi uu yidhaahdaa cuyuubaha beeca marka la joogo wixii beeca qiimihiisa hoos u dhiga ceebaha ceebaa la dhahaa udxiyada marka la joogo iyo hadiga iyo hilibka xoolaha wixii hoos u dhigo oo nuqsaamiyo ceebay noqonayaan baabu nikaax marka la joogo shahwadii nikaaxa iyo labada qof khuldadooda iyo isla joogooda wixii aad u dhibaayo ceebay noqonayaan daabitku sidaas aba marka cudur saanoo kale ah yacni waxba u dhiba kuwaan maxay culummada u sheegeen ayagu intaanay yaqaaneen waagaan waagii hore judaam iyo baris iyo baris qofka qabo in lala joogo waa dhib badnayd nacam judaamku sidoo kale u ahaa nacam ayb waalida isla jooggeedu waa dhib badan yahay qofkii waxaaba laga yaabaa inuu qofkan kale dilaba nacam soo iska hurdo ayb laakiin wixii ujeedku marka maxaa waaye daabitka waa maxay cuduradan waa iska amilay daabitku waxaa weeyaan wax allaala wixii labadan qof isla joogooda dabaa'icda anfariir ku ridaayadhisku anfariiro ku ridaya dabaa'icda naam ma la dhihi kara marka saddexdan baa la yidhi keliya nas maaha ayb cuyuubtii marka kuwa mushtarag waaye dhahan kuwayaalkaasaa ka mida marka wax allaala wixii nikaaxa labada qof inay isla joogaanba keenaaya yacnii anfariir ku ridaaya caadatan ayb kan labaad waxaa weeyaan cuyuub khaas ah ninka oo kale ceebta u khaaska noqon karta waa ciniinnimo iyo jabbi dakarkii baa go'ay maalan ama ciniin waxaa soo deri ceeb baa timid intishaar ma leh ma faafayo ayb waa ceeb ninkii markaa haysato oo naagtii markaa way ku fasakhan kartaa ilaa nikaaxii wixii loogu baahnaabuu ayuu wuxuu u yahay dhibaato ayb aljabbu waalcunnatu labadaas waa wixii kale iyadana dabcan marka la mid noqdo kuwa eerkaas waa iska saas ah bacd اlfuqahaa marka waxay yidhahdaan ciniinnimada iyo jabiga cagsigeedana waa la mid nacam haddii maalan aaladii intay weynaata naagtii ay ku dhiboonaysaa nacam ama inay ku dhimataba laga baqaayo nacam waa cillo waayay leeyihin nacam ayb oo cillo marka jimaaci saamaynaysa waay sida tanba jimaaci ay u saamaynaysa nacam soo ma garan ayb waxaa kaloo iyada marka naagta dhinaceeda marka loo kacana <clears throat> ciladeedu waay khaaska waxay ku sheegaan marka an takuuna radqaa'a aw qarnaa'a naagtii maalan in meeshii maxalkii jimaaca hilib uu buuxiyey ama laf ayaa meeshii duuday oo buuxisay jimaaci bay dhibaato u tahay khiyaar buu ninku leeyahay marka nikaax inuu sii wada inkar nikaaxa naagta la geray ninka maxaa loo leeyahay khiyaar buu leeyahay nink waaba furi karaa naagtaani masalada marka maxay tahay khiyaarku wuxuu u leeyahay waxay tahay haddii nikaaxa ou fasakho maharkii isqaadaa ku dhici kara maharkiiba ayaa u baaqanaya ninkaan laga yaaba marka inuu maharkii baaqdaa dhici karto fii bacdi suwar haddii laakiin furiin uu yimaado maharkii waa sugnaana marka khiyaarkaani maharkuu saameyn ku yeelana marka ninka khiyaar buu leeyahay ha isdhihin marka maxaaba khiyaarkeena maa iska fura hadhihin waxba hadduunan furinoo fasaq ou aado ciladiina sabab iyada ka yimid ou noqdo meherka waa dhaca waxaa ku dhacaya marka suquud ayaa meherkii ku dhacay ninkii faa'iidou qabaa marka dee naagta konton garaam oo dahaba uu awal ku mehersaday konton garaamna haddee lacagteedu ay badan tahay iyadii ceeb marka ku sababteedaana yani furqadu ay ku timid waa dhaca marka saqada almahru maharkaas marka dhacaya wuxuu ku imaanayaa marka fasqigan hadduu nan fasakin waa ku furay uu yidhaahdo maalan maharkii marka muxuu noqonaa tashdiir waa nus baa dhiiba hadduusan jimaacin ba tegin ayb marka khiyaarka ninka faa'iidadiisa taas waa ogow marka ayb wa turaddu marka khulfu shardi labadooda shardi bay wada galeen ay ku heshiiyeen shardigii ninkan waa ka soo bixi waayey khiyaar bay leedahay sadaaqaaba ka mida shardiga meherka ayb waturaddu اlmar'atu naagtii waa la celiyaa bikhamsati cuyuubin baa lagu celiyaa biljunuuni waali wاljudaami judaam walbarasi iyo baras waa kuwii ay ninka kula wadaagtay wاlradqi meeshii oo daboolan oo hilib ou duuday wاlqarani laf meeshii oo buuxisay wayuraddu الrajulu ninkiina waa la celiyaa bikhamsati cuyuubin baa lagu celiyaa biljunuuni waali wاljudaami judaam walbarasi baras wاljabbi go-naan oo xubintii go-an tahay waalcunnati iyo ninka inuu ciniin yahay oo intishaar wix uusan lahayn cunnada laftirkeeda marka waa inuu qaado xukumay ogo bimujarad naagta inay iska tagto sheegato ninkan waa ciniin waxba matarayo ma laga aqbalayo imhaal iyo waqtina in la siiyo ayb ilaa sanad meelahaas in loo kaadiye waxaa laga yaabaa marka inay wax iska bedelaan baa dhici kartaayb marka iyada laftirkeeda marka qaadi iyo ogaal kale iyo waxyaabo fara badanay marka u baahan tahay faslun fi sadaaqi maharkii eh, ayuu u fasal yahay axkaamtiisa sadaaq sadaaqii buu u fasal yahay fasalkan axkaamtiisa sadaaq marka daabitkiisa waxaa weeyaan maasaxa eh, yacnii daabitkiisu waxaa weeyaan maa wajaba binikaaxin ow biwadi shubhatin ow tafwiiti budcin qahran saasay ku dabdiyaan marka meher waxaa la yidhaha maa wajaba binikaaxin waa wixii nikaax ku waajibay bisababi nikaaxin ow biwadi shubhatin ama wadi shubha ayuu ku waajibay naag baad u malaysa naagtaadi inay tahay waa u tagtayo waa jimaacday meher bay kugu leedahay xubinteeda budcigeedii baad marka ayaad wax ku samaysay meher bay leedaxataa midda uu ku wadiyo yanii eh, midda sidaan shubhada u ku wadiisaanayb aw tafwiiti budcin qahran ama meherku wuxuu ku waajibaa budci ayaa ninkan laga tagsiiyey si qasabaa looga tegsiiyey hosey ku dhacaysaa maalan gabar yaroo hadda aan yaa iskaga mehersanayd waa bannaanta iyadoo yar gabadha in layska meheriy gabadhi hal sano jir camalaba hal sano iyadoo jirtaa layidhi aabbaheed waa kugu meheriyey ninkaan iska suga haddaad doonto iyadoo sidaa ay tahay oo meherkii la sheegay ayaa naag uu qabay baa nuujisay iyada amase isaga hooyadiis ayaa nuujisay shan jeeray nuujisay hooyadii hadday nuujiso gabadhaan maxay noqotay marka waa go-ayaa nikaa walaashiis oo kale ay noqotay hooyadii marka waxaa lagu leeyahay marka iyada mahrulmi nisfu mahrilmili Ah, marka tafwiitu budcin qahran waa sidaasoo kale maxaa yeele ninkan budcigiisii iyo wixii uu lahaa ayay ka fasaadisay qahran si dirqi ah looga fasaadiyey qasab ah marka meher waa waajiba meeshaasoo kalena marka waxay yidhaahdaan maa wajaba binikaaxin aw biwad'i shubhatin aw tafwiiti budcin qahran daabitkiisu marka saas naagtiisii hadday nuujisay weynaydna labadu waa isla xaaraantinimoogaya maxaa yeelay tanna maxay noqotay middaan wax nuujisay kabiirada ahna dee gabar uu qabaa ay hooyo u noqotay ka tagtay tanna waxay noqotay marka hooyadeed iyo qabaa labadii marka isla tegaya budcigaa marka ay ka tafweytisay oo ka tegsiisayna naagtan meherkii waxbaa loogu leeyahay iyadaa laga rabaa midaan wax nuujisay ayb wayustaxabbu marka waxa meher noqon karaana waa maxay maa saxa mabiican saxa sadaaqan wixii la gadan karaba meher waa ku ansaxaan weligaa saas le daabit uga dhigna wixii la iibin karo oo mabiic noqon karo meherna waa galaan waa noqdaan ayb wayustaxabu waxaa la sunneeyaa tasmiyat ulmahri maherka magacaabidiisa fi nikaaxi lagu dhex magacaabo meherkii in lagu dhex sheego waa sunno ayb nikaaxa caqadka in lagu xuso meherka ayaa la sunneeyaa fain lam yusamma haddaan la magacaabin saxa alcaqdu caqdiga waa iska ansaxayaa haddii aan la magacaabin caqdigii waa iska ansaxayaa ayb wa wajaba waxaa waajibayo b fain lam yusama saxa alcaqdu haddaan la magacaabin caqdigii waa ansaxayaa wawajaba almahru maharkii baa waajibaya bialaaati ashyaa saddex shay ayuu ku waajibayaa an yafridahu inuu qadaro azawju ninkii calaa nafsihi nafsadiisa uu ku qadaro aw yafridahu ama inuu qadaro alxaakimu xaakimkii inuu qadaro ayb aw yadkhula bihaa ama wuxuu ku waajibayaa maharkii inuu dukuulo ou jimaaco naagtii fayajibu markaa waxaa waajibaya mahrulmili mahrulmili baa waajibayo ayb ayb haddii marka caqadkii aan lagu magacaabin caqadkii waa iska ansaxay wax meherana lama sheegin see marka meherkii muxuu ku waajibayaa saddex shay ayaa marka uu ku waajibayaa midkood ayb ayb oo masaladan marka hadda waxaa soo gelaysa mas'alo la yidhaaha almufawida ama tafwiidka naagtii maalan hadday tidhaahdo aabbaheedoo kale waxay tidhi ninkaan igu mehri igu nikaax eh, marka wax meherana inaana lahayn igu mehri wax mehera ma rabee anaa meherka iska riday bilaa sadaaq igula mehri ninkan isagiina marka waa ku zawjeeyey isagoo meherkii anfiyey gabadhaa nebilaa hebel ayaan kugu nikaaxo meher la'aan ama wax mehera ma sheegin iyadoo sidaa tahay waa iska aamusay iyadaana idintay bilaa mahar in lagu meheriyo naagta nooca waxaa la yidhaha mufawidaa la dhahaa taas marka mufawida la yidhaha haddii marka tafwiidku uu ansaxo see la yeelaa marka meher lama sheegin iyadii saasay tiri markaas waayo marka saddexdan shay midkood ayaa maharka uu ku waajibaa marka ayb laabudda iyada in mahar la siiyo waa qasabna <clears throat> sida lagu siinayana sidaan waa marka wawajaba almahru maharkii baa waajibayo bialaaثati ashyaaa saddex shay buu ku waajibaya an yafridahu zawju ninka inuu fardiyo calaa nafsihi gabadhii markii marka ay u timaado saa lagu guuriyo inuu yidhaa waayahay anaa intaas ku siinayo meherkaaga dhigaayo konton dollar iyo boqol iyo waxay ahaato waa ku sugnaaday sidaa aw yafridahu alxaakimu ama xaakimkaa qadaraayo oo xaakimkii baa wuxuu leeyahay gabadhaan intaas meher u sii aw amase yadkhula bihaa inuu dukhuulo ayaa meherkii ku waajibay naagtii mufawidada ahayd mufawida waxay noqon kartaa markay rashiido tahay ogowda hadday waalan tahay ama qof yar tahay iyadu mabaan yeeli karta mase wax ma ridi karto laakiin markay qof weyn tahay oo wax ridi karto waayo marka ay sidaas intay u riday saa lagula meheriyo meher aan la xusin kadib markaa oo u tegey oo jimaacay bimujarad jirkeeda oo xalaashaday meherkii waa ku waajibay markaa maxaa markaas waajibaya waxba lama sheegine fayajibu waxaa waajibaya mahrulmili mahrulmithli baa waajibaya <clears throat> iyadoo kale marka walaalaheed iyo maxaa lagu guursaday wixii marka dhexdhexaad u noqdoo kale ayaa la siinaya iyada <clears throat> taasna iyadu marka waa sidaas meher la-aan marka sadaaq khaali ma ka noqonayso gabadha in la siiyo un qadarkiina saddexdaas waxyaabood midkood ayuu ku qadarmayaa <clears throat> walaysa liaqali sadaaqi sadaaq midka ugu yar walaa liagarihi kan ugu badanna xadun ma laha meherka intaasa ugu yar intaasa ugu badan xad male ayb waxaa aad marka loo wariyaa cumar baa wuxuu damcay inuu meherka naagaha xadeeyo markaasaa gabar baa waxay tihi seed u xadeynaysaa ilaahayna uu leeyahy wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin wa aataytum ixdaahunna qindaaran middood aad siisaan maal aad u badan qindaarku maal aad u fara badan waay adiga see u xadiday bay tiri marka markaasuu cumar waa ka laabtay marka cumar baa wuxuu yidhi marka jaahil ka noqday xugun gabarna way garatay bis waa iska dhaafnay sideedaasu u daayey marka aayaddaas markii lagu kor sheegay waa dhaafeen wax yari wax badan marka ma laha wixii la iibin karaba mahar waa noqon karaan waxaan la iibin karinna ma noqon karaan mahar ayb shan xabo beriis ah iyo waxba laguma mehersan karo maxaa yaele maba la gadaba mabiic ma noqon karaan wixii mabiic noqon jiraa sadaaqna ku ansaxo noqon karo wayajuusu marka waxaa kaloo ku maharku uu ku sugnaadaa jimaac xaaraan ba ahaada haddii la doonana naagta haddii uu u tago jimaac xaaraam aba ha ugu tagee meher baa laga seenaa ay ku leedahay mar haddiiba jirkeeda uu qaatay ayb wadi marka xaaraan ba ha iska ahaadoo naag xaydba ha ugu taga haddii la doono nacam ayb labadooda midkood baa dhintay waa sugnaadayba meherkii ayb labadii waa isguursadeen mid baa dhintay waa sugnaanaya markaas meherkawayajuusu waxaa bannaan an yatasawajahaa inuu guursado calaa manfacatin manfaca uu ku guursado manfacada oo macluumatin la yaqaano cayn keliya shardi maahane meherku manfacana waa noqon karaa ka tacliimin oo kale maalan inuu wax baro hal jusoo qur-aanaan ku barayaa jus tafsiirkiisaan ku barayaa buu yidhi wahaa kada qur-aankii baan ku barayaa buu yidhi waa ku guursan karaanawajnaakaha bimaa macaka min alqur'aan hadhow marka haddii isagoo marka eh, isagoon weli barin haddii uu furo ajnebi buu ka noqday maalan waana lagu leeyahay tacliimtii isagiina hadda marka lama baashiri karo ma bari karo ajnebi bay kala noqdeen ilaana haddii marka qof uu u ijaaro waa yeeli karaan waa la waayey qof loo ijaaro oo waxbaro mahrulmiliyay aadaysaa markaas wayajuusu an yatazawajahaa inuu guursadaa bannaan calaa manfacatin uu ku guursado manfaca manfacada oo macluumatin la yaqaano wayasqudu waa dhacaa maharkii bialaaqi buu ku dhacaa furiin qabla dukhuuli <clears throat> wayasqudu waxaa dhacaya bialaaqi furiinka waxaa ku dhacaya qabla dukhuuli naagta intaan la jimaacin ka hor nisfulmahri baa ku dhaco naagti boqol dollar baa loo sheegay meher looga dhigay waa la furay iyadoon la taabanin konton baa ninkan laga rabaa nus baa dhacday tashdiir ayaa ku dhacday wain allaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna mm, aw tafriduu lahunna wqad faradtum lahuna fariida fanisfu maa faradtum ila an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat الnikaax faslun fii waliimati alcursi cursiga arooska weliimadiisa axkaamteediiba u fasal yahay walwaliimatu weliimadii cala alcursi arooskii korkiisii yacnii loo lagu samaynayey mustaxabatun weeyaan tu la sunneeyo walijaabatu ajiibid la ajiiba ilayhaa weliimada la ajiiba lasoo ajiibana waajibatun waalwaliimatu weliimadu cala alcursi arooska yacnii dartii loo samaynayo mustaxabatun weeyaan tu la sunneeyo ayb oo waa mustaxab walijaabatu ilayha in la ajiibana waajibatun waay ayb xadiidkii xadiid abi hurayra iyo wayaalkaas caddaynayayb mustaxabnimadana owlim walow bishaatin iyaa laga qaatay weliimaduna inay xoolo la qala shardi maana dad in laysu keeno cunta la bixiya waa bis cunto markaa cunaan xoole in la qalaa shardi maaha ayb nebigu zaynab binti jaxash keliya ayuu hilib weliimo uga dhigay inta kale xaasaskiisu maba looga dhiginba sidaas ayb walijaabatu ilayhaa waajibatunna waa haddii markaas meesha maanic uusan jirin haddii maanic jiro waa iska dhaafi karaa qofka maanicuna waxuu noqon karaa munkar meeshii laga samaynayo isagu uunan zuuli karin iyo qof uu naftiisa uga cabsanaya imaanayaba meeshan oo amuu ku dilaa uu isleeyahy hadduu ku arkaba ayb waxyaaba sidaas oo kale hadday marka jiraan waa iska dhaafi karaa ilaa min cudrin cudurdaar maaha nicam ayb maanic inuu jira maahan faslun fi اlqasmi wاnushuuzi naagihii tookadoodii ninka hadduu naago badan qabo inuu u tookeeyo tookadaas axkaamteeda iyo naagta hadday madax taagto ayb wاtaswiyatu ekaynta fi اlqasmi qaybta lagu ekeeyo kaltanka dhexdiisa bayna zawjaati naagaha dhexdooda lagu qaybiyo waajibatun weeyaan tu waajib ah markaa naagihii marka in loo qaybtooda loo kala qaybinayo tookadu waa waajib buu yidhi walaa yadkhulu ma gelaayo uma galo calaa hayri lmaqsuumi lahaa midii iyada markaa loo qaybinayey hayrkeed uma galo ligayri xaajatin xaajo la'aan midii tookada lahayd midaan ahayn uma galo ligayri xaajatin xaajo la'aan ayb marka habeen maalinay kala yihiin habeenkaa asala maalinkuna waa tabac habeenku tabac u yahay marka maalintii inuu wax u keena iyo biilkeediisa ee u keena ma usoo adeego wax u dhiga iyo dhib male cabaar inuu iska fadhiyo guriga iyo wax dhibaata ma keenaysa habeenkii laakiin midii lahayd maana mid kale u tegi karo ayb ayb walaa yadkhulu ma u galo calaa hayri اlmaqsuumi lahaa tii markaa loo qaybinayay keyrkeed waa in hadda wax laga hadlayo ogow walaa yadkhulu zawju leylan waa habeenkii calaa hayri lmaqsuumi lahaa tii <clears throat> loo qeybiyey oo qaybta iyada markaa lahayd keyrkeed ligayri xaajatin xaaja la-aan uguma galo oo habeenkii marka hadday xaaja keento waa u geli karaan ayb oo markaa laga celin maayo waidaa araada safara safar haddii uu doono aqraca waa u qori tuuraa beynahunna iyaga dhexdooda wakharaja wouna la baxaa bilatii takhruju laha alqurcatu qurcadu ay usoo soo baxdo qurcadeedu miday soo baxdo ayuu la baxaa waa nebigaas u samey jiray sala allahu alayh ali wasalam qallana markaa ma jirto kuwii kale middaani laga gudi maayo kuwii kale looga gudi maayo qurcay ile ku heshay nasiib waidaa tazawaja haddii uu guursado jadiidatan mid cusub khasahaa waa ku gaar yeelaa bisabci layaalin toddoba habeen ayuu ku khasisaa u gaar yeelaa in kaanat haddii ay tahay bikran gabar oo bialaain saddex buu ugu gaar yeelaa in kaanat tayiban hadday garoob tahay haddii marka naag buu qabay gabar buu soo guursaday cusub hadday marka midda cusubay gabar tahay toddoba bay iska leedahay toddobadaa kadib qaybtii baa caadi u bilaabmayso garoob hadday tahayna saddex habeen bay gaar u leedahay kadib qaybtaa bilaabmayso waxaa soo aroortay laakiin garoobku hadday toddoba rabooto waa la siin karaa toddobaa looga dhigayaa laakiin waa laga goynayaa marka toddoba habeen baa laga jarjaraa oo iyada marka haddii saddex naag lala qabay oo kale kuwii kalaa toddoba toddoba toddoba la siinaya koob labaatan habeena laga maqnaanaya marhaddii laakiin saddexdeeda ay qaadato bis waayo marka tookada caadi ula qaybsanee kuwa kale <clears throat> ayb middan cusub hadday gabar tahayna waa toddoba habeenta la leeyahay marka waxay tahay habeenadaas toddobada iyada iskaloo lala baryaa wa khaafa haddii uu ka cabsado nushuuza almar'ati naagta madaxtaaggeeda hadduu ka baqo wacadahaa waa waaniyaa oo naagtii waa kugu madax adeegtay madaxtaag baa ku jira hadduu is yidhaahdo wacadahaa wuu waaniyaa fa in abad haddii ay diiddo ila nushuuza madaxtaag maahne wax kale ay diiddo hajarahaa waa ka hijroodaa sariirta uga jeestaa sariirta korkeeda ayuu dhinaca kale ayuu wejigiisa u jeediya oo ka dadbaa wejiga bal inay wax ku fahamto fa in aqaamad hadday nagaato calayhi nushuusnimada korkeeda hadday ku nagaato hajarahaa waana ka hijroodaa wadarabahaa waana garaaca garaac isbuu samaynaa oo wuxuu samaynayaa marka garaac aan korka ka barbareerinaynin wayasqudu waa dhacaa binnushuusi bisababi nushuusi madaxtaagga sababkiisa waxaa ku dhaco qasmuhaa qaybteeda iyo nafaqatuhaa iyo nafaqadeedii naagtu haddii madaxtaag uu soo galo qaybteeda waa dhacaysaa naagahaas wax lama qaybsanayso oo iyagu markaa raalliyooyinka nafaqadeediina waa dhacaysaa ninka bil ma siinayna haddii ay xaakimka ku dacweyso ninkan bil ima siiyo ay dhahdo isagiina uu yidhaa waa kan naagtan madaxtaag yaa looga kari la'yahay male nacam qaaliga ma dhihi kara ilaa ilaa xoog ku sii ma dhihi kara oo marka way ku dhacaysaa madaxtaaggaasi baa uga dhacaysa iyo cishradii baa ka dhacaysa naagtan ayb aayadda marka wain khiftum shiqaaqa baynihimaa tan kale faالصaalixaatu qaanitaatu xaafidaatu lilgaybi bima xafida allah wاllaatii takhaafuuna nushuusahuna faciduuhuna wahjuruuhuna fi اlmadaajici wadribuuhuna fain aطacnakum falaa tabquu calayhina sabiila waa kaa marka labadooda haddii marka madaxtaagga uu ka jirana wain khiftum shiqaaqa baynihimaa baa xalinaysa wayasqudu binushuusi waxaa ku dhaco qasmuhaa qaybteeda wa nafaqatuhaa iyo nafaqadeeda nushuusnimada marka waxyaabo badan baa iska soo gelayn ayb amarkiisii oo aan macsi aha inay firaashkii bay ku diiday maalan biduuni yani cudrin ayb xataa haddii soon sunno ah baan sooma intay tiraa oo u diido isaga hasoomin uu yidhaa oo ay soonto markaas naashiisa naag madaxtaa ku jira ayb waxyaabahaas o dhan baa marka iska soo gelaya ayb haddii marka madaxtaagu ou labadooda ku jiro wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcaثuu xakama min ahlihi waxakama min ahliha qaaliga laba wuxuu bixinayaa oo xakam oo iyada nin ka socdo xaggeeda iyo nin ninka xaggiisa ka socdo ayaa laysu keenayaa arrintan ka soo taliyaa laleeyahay ordahan iyaga marka waa kasoo talinayn hadday u arkaan marka inay isla joogu inuu khayr leeyahay iyo hadday u arkaan dalaaq iyo furiin inuu khayrka ku jiro iyaga taladoodaa marka soconayso madhabka laakiin shaaficiyadu iyagu waxay qabaan labadaas nin ee xakamka laga dhigtay wax ay ridi karaan oo talo gacan ugu jira ma lehe waxay leeyihiin waa wakiillo waa wakiil ninkaanna ninkaa wakiishay ninkanna naagtaa wakiilatay oo hadday tiraa waa ku wakiishay khuluc waa ii samayn kartaa ninkan waa kula heshii kartaa in haddii loo baahdo meherkeyga inaan ka tago waa uga tegayaa nacam fasaxa u tahay markaasuu wax ridi karaa bay dhahayaan wakiil ilaa muwakilkiisii oon ruqso siinin wax ma samayn kara wax ma ridi karo intii la ruqseeyey unbuu samayn karaa nacam ninka kan oo wakiishay haddii uu yidhaahdo waana kuu wakiishay furiin waa furi karaa markaas laakiin iyadoon la siinin middaas waxay leeyihiin madhabka uu leeyahay wax ay samayn karaan ma leh saddexda madhaboo kale marka afarta madhab saddexda kale xanafiyada iyo maalikiyada iyo xanaabilada waxay leeyihiin xakam maadaama la yidhi furiinay ridi karaan iyagoon idinka qaadanin xataa hadday u arkaan labadan qole inaynan wada noolaa karin ninkaan naagtaan warqad qoraala inta sameeyaan furiin ay ridaan waa yeeli karaan waana dhaca furiinkaasna meelaha qaarkood sidaan aragnayna waxaad moodaa saddexda madhab madhabkoodu inuu xoog badan yahay maxaa yeele waxaan aragnay yani madhabkaa lagu soconaya haddii la yidhaah wax xala ma imaanayaan oo ninkii iyo naagtii labaduba madaxtaagaa ku jiro labadii dhinacba ninkii marka wuxuu soo istaagayaa wax furiina ma samaynayo naagtan marka in tinteeda intay ka cirowda saanan u haynayaa buu leeyahay waana dhahan soomaalida mana furaayo yacnii inta iyo inta midna la iima kaxaynayo way warkaasi ogo ayb calaa madhabi marka ala'ima athalaatha iyaga hadday u arkaan ninkaan inuu wax dhibaayo meeshaanna dhaqan ka soco karin iyagaa ridi kara furiinkii ayb iyagii baa marka furiinkii ku ridi karo taasaana marka yaa laga yaabaa inay xoog badan tahay ayb haddii ninka uu nushuuska xaggiisa ka socdana nushuuskii marka haddii rabitaan la iyo naagtu ay ninka ka dareento maalan waa la sulxtami kartaa ayb wain imra'atun khaafat min bacliha nushuuزan aw icraaضa falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa wasulxu khayr haddii marka dhib ou ku jira marka naagtii iyadu waa wax eh, madaxtaag kuma jira laakiin ninkiibaa naagtii buu dhibayaa biilkii ma siinaayo eh, cishradii kale iyo gogashii waxba kuma haysato markaasoo kale arinteeda xaakimkay u rafcineen haddii marka ay wax xasili waayaan isagaa marka furiinkii marka ama ninkuu rid ahaa ama isagaa ridaa qaaliina وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه